بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد waxaynu maraynay icraabta ayaynu maraynay gaar ahaan waxaynu maraynaa icraabta sida aynu dareemayno rafcaha ayaa inoo dhammaaday mawaadicdii rafcuhu uu lahaa mawaadicda nasbaha waa boga labiyo toddobaatanaad ayaynu ka bilaabaynaa boga labiyo toddobaatanaad oo ah mawaadicu nasba ayaynu halkan ku arki doonaa nasbuu shan calaamo ayuu leeyahay sidaynu cashirkeennii shalay ku soo dhigannay koob iyo toban boosna wuu leeyahay oo koob iyo toban boos ayuu gelayaa mawaadicu nasbi waa nasbaha meelihii looga baahnaa ama laga rabay mawaadicu nasbi waa nasbaha meelihii laga rabay ama looga baahnaa mawaadicu nasbi haddaba culima markaynu doonayno mawaadicu nasbi inaynu eegno ama si aan jeegarayno mawaadicu nasbi markaan doonayno inaan eegno ama si aan jeegarayno wuxuu inoo noqday koob iyo toban meelood weeye mawaadicda nasbuhu calaamooyinkeeguna shan weeyaan labadaa ayaynu isku qaybinaynaa markaa mawaadicu lfatxati waa fatxaha meelihig waa lix damadu alay toole shalay toole toddobaynu soo dhigannay damadu toddobay degaysa fadxahuna lix buu degayaa macna ahaan waxay ku kala duwan yihiin xabad xabadaasina waa jamc muanau saalim jamc muanau saalim oo qura ayay ku kala duwan yihiin sida arkayno mawaadicu lfatxati waa fatxaha meelaheegii falfadxatu fadxuhu takuunu waxay ahaane calaamatan calaamo ayay linasbi nasbaha u ahaan fii sitati mawaadica lix meelood wahiya lixdaasi waa mufradun munsarifun mufrad munsarifa laba tusaalaan uga baahanahay kiioo xarakadu ay ka daahiraysa kii ku qadarnaanayso wahiya mufradun munsarif qaala tacaala alle ayaa yidhi falamaa jaaa amrunaa amarka yagii markuu yimid ayaa najaynaa badbaadinay saalixan saalix iyo waladiina aamanuu macahu kuwii rumeeyey la socday biraxmatin mina naxariis naga ahaatay ayaanu ku badbaadinay wa min khizyi yowmaidin maalintaa dulinimadeedana waanu ka badbaadinay ina rabbaka rabbigaa huwa isagu alqawiyi waa mid awood badan alcasiizu haddana cizi leh wa ka qowlihi tacaala oo kale wey saalixan baynu u jeednayo waa mufrad munsarif oo fadxadii wataa mufrad munsarif oo fadxadu ay ku qadaran tahayna waa aayadan labaad qaaluu waxay idhaahdeen samicnaa waxaanu maqalay fatan inan baanu maqalay yadkuruhum sheegsheegaya sanamyada oo caayaya yuqaalu lahu waxa lagu magacaabi jiray ibraahimu ibraahim baa lagu magacaabayay ereyga yuqaalu an la yidhaah noqonaysaayo imika waa bimacnaa yusama weeye yuqaalu lahu ibraahimu ibraahim baa lagu magacaabi jiray waxaan doonaynaa samicnaa waa ficil iyo faacile fatan baa mafcuulun bihiya fatan waa mafcuulun bihi mansuuba calaamatu nasbu waa fatxa almuqadara waana mufrad munsarifo wakaa dee tanwiin buu mufrad hayru munsarifa laba tusaalaan isna uga baahannahay waa mufradun mufrad hayru munsarifin aan munsarif ahayn qaala tacaala alle ayaa uqtuluu dila yuusufa yuusuf dila aw idraxuuhu ama ku tuura ardan dhul yakhlu lakum waxa khaali idiin noqon wejhu abiikum aabbihiin wejigiisa wa waxaad ahaanaysiin min bacdihi gadaashiisana qowman saalixiin qoom wan wanaagsan ayaad noqonaysiin uqtuluu yuusufa waa ereyga yuusufa waa mufrad hayru munsarifa uqtuluu yuusufa waa mufrad hayru munsarifa calaamadda loo baahan yahayna waa fadxa waana hayru munsarif oo ma sito waana daahira fadxadii hadday muqadaro tahay wa ka qowlihi tacaala oo kale weeye wa aataynaa waxaanu siinay ciisa ciise ibna maryama ina maryam ahaa albayinaati xujooyin baanu siinay wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinnay biruuxi اlqudusi malaa'ig ayaanu ku xoojinnay ama malakuljibriil baanu ku xoojinnay wa aataynaa ciise bna maryama ereyga ciisa waa mufrad waana hayru munsarif calaamatu nasbuhu waa fadxa muqadaraa ah weeyi jamcu tagsiir almunsarifna laba tusaaleaynu ka soo qaadan ka saddexaad waa jamcu tagsiir almunsarif qaala tacaala alle ayaa yidhi wadda kaiirun wax badani waxay jecel yihiin oo min ahli lkitaabi ahlulkitaabka ah low yaruduunakum inay idinka yeelaan min bacdi iimaanikum iimaankiinna gadaashiisa iyo iimaankiinna dabadeed kufaaran gaalo inay idinka yeelaan maxalushaahidku waa kufaaran waa jamcu taksiir munsarifa tanwiintiina wataa fadxadiina wataa aayadda qur'aankaa marka la macnaynayo waxay qaateen culimmada luqaddu in lagu macneeyo wadda waxay jecel yihiin kaiirun in fara badan oo min ahli ahlilkitaabi ahlulkitaabkiihi low yaruduunakum inay idinka yeelaan inay idiin celiyaan maaha inay idinka yeelaan low yaruduunakum inay idinka yeelaan min bacdi iimaanikum iimaankiina gadaashiisa kufaaran gaala inay idinka yeelaan bimacnaa yusayiruuna baa lagu macneeya aayadda qur'aanka ah oo radada ayaa ku jirta afcaasha nawaasikda ah ee baabu sayara ayay ku jirtaa sidaynu dareemayno saasaa low yaruduunakum laba mafcuul maadaamay wadato inay idin celiyaan la odhan maayo haddii idin celiyaan ay noqon lahayd kufaaran taasaa ilaa qaadan lahayd low yaruduunakum min bacdi iimaanikum ilaa kufaarin baa la odhan ohan lahaa hadday celin tahay oo radada celin lagu magacaabayo ta dambe ayay ilaah ugu gudbi lahayd laakiin waxaynu arkaynaa kufaaranta inayna ilaah wadanin kolkaa waa bimacnaa yusayiruunakum inay idinka yeelaan wey wadda waxay jecel yihiin kasiiran wax fara badan oo min ahli اkitaabi dadka kitaabka u ehelkiihi low yaruduunakum inay idinka yeelaan min bacdi iimaanikum iimaankiina dabadii kufaaran gaala inay idinka yeelaan wa ka qawlika oo kale weeye hadalkaaga aad maxay ku qawshay raaytu waxaan arkay owlaadii caruurtaydii filmaydaani garoonka ayaan ku arkay yalcabuuna iyagoo la ciyaaraya maca aqraanihim kuwa isku da'da yihiin waa ereyga owlaadii waa jamcu tagsiir waana munsarif xarakaduna way ku qadaran tahay waxa tusaalahan waxaan hadal caadiya uga dhigay aayad qur'aana ayaan yara arki waayey inta badan baanku waxaynu ku dadaalnay inaan tusaalaheenna aayad waafajinno ka waa jamcu tagsiir hayru munsarifa laba tusaalaan ka soo qaadanayna qaala tacaala alle wuxuu yidhi wa ana almasaajida masaajidu lilaahi ilaahay ayay u ahaatay falaa tadcuu ha caabudina maca allaahi ilaahay maciisa axadan axadna wa ana almasaajida ereyga almasaajida waa jamcu tagsiir hayru munsarifa fadxadiina way ka daahirtay wa ka qowlihi tacaala oo kale weeyi wankixuu u guuriya alayaama kuwa ayaamaha ah ee dee guurka ka quustay oo minkum idinka idinka tirsan iyo wa saalixiin oo min cibaadikum iyo wa imaayikum addoommadiinnaba ah alayaama waa jamcu tagsiir waana hayru munsarif fadxadiina way ku qadaran tahay ka shanaad waa ficil mudaaricoo saxiixu laakhira qaala tacaala alle ayaa yidhi innamaa umirtu waxa lay amray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi اbalda magaaladan rabbigeegii alladii kaasoo xaramahaa xaram ka yeelay walahu waxaa u sugnaaday kullu shayin shay kaste wa umirtu waxa kaloo lay amray an akuuna min almuslimiin inaan muslimiinta ka mid ahaado halkan aayaddan an acbudo iyo an akuuna labadaa erey ayaynu u jeednay klixaad ee fadxadu ay degaysaa waa ficil mudaaric oo muctarulaakhira qaala tacaala alle wuxuu yidhi wa an atluwa inaan akhriyo alqur'aana qur'aanka faman ihtadaa ninka hanuuna fa inamaa yahtadii linafsihi naftiisu u hanuunaya waman dalla ninka baadiyooba faqul waxaad tidhaa inamaa ana min almundiriin anigu digayaal uun baan ahay waan atluwa waa muctalun bilwaawa fadxadii way ka daahirtay wa ka qowlihi tacaala oo kale weeyi qul waxaa tidhaa ina alhudaa hanuunku huda allah waa ilaahay hanuunkiisii an yu'taa in la siiyo axadun axad mila maa kiioo kale uutiitum laydin siiyey ow yuxaajuukum ama in laydinla doodo cinda rabbikum waxaan doonayaa an yu'ta waa alif buu ku bukaayo waa fatxa muqadara markaa mowdicu alif alifku meel qura ayuu degayaa faama alalifu aliftu fatakuunu calaamatan bay linasbi u ahaan fii mowdicin waaxidin meel qura ayay aliftu nasbaha calaamad u noqoni wahuwa halkaasina waa alasmaa lkhamsa qaala tacaala alle ayaa yidhi waaati siida alqurba qaraabada ka u saaxiibka iyo dhowida xaqahu xaqiisa walmiskiina miskiinka iyo wabna sabiilna sii walaa tubadirha daadaadin tabdiiran daadaadin waa dalqurba ereyga daa waa asmaa lkhamse waana mansuubo alifka lagu nasbiyey mowdicu kasra kasruhuna meel qura ayuu leeyahay falkasratu kasradu takuunu waxay noqon calaamatan bay noqon linasbi bay u noqon fii mowdicin waaxidin meel qura wa huwa jamcu muana saalim waana jamc muana saalim qaala tacaala alle ayaa yidhi am itakhada wuxuu ka yeeshay mimaa yakhluqu wixii uu abuuray banaatin hablamiya wa asfaqakum idinkana wuxuu idiin khaalis yeelay bilbeniina inamo waa caqligii ay ku shaqaynayeen malaa'igtay hablo ku sheegeen hablo banaatullah bay welibana yidhaahdeen iyaguna inamaday iskugu faanayeen am itakhada mimaa yakhluqu banaatin ereyga banaatinihi waa jamc muanad saalim waana mansuub calaamatu nasbuhuna waa kasraha wa ka qowlika oo kale samictu banaatii hablahaygii baan maqlay yataxadana iyagoo sheekaynaya ereyga banaati abaynu u jeedna waa jamc maanusaalim waana mansuub calaamatu nasbu waa kasra muqadara maadaama oo tan muuqata ay tahay yaa mutakalimka mid loola yimid mawaadiculyaai waa ya meelaheegii falyaau ya-du calaamatan calaamay u noqoni linasbi nasbaha fii mowdicayni laba meelood humaa waxay kale yihiin almuhana qaala tacaala alle ayaa yidhi fain lam yakuunaa hadday ahaada fain lam yakuunaa rajulayni farajulun wamraataan farajulun wamraa fain lam yakuunaa haddii aan la helin fain lam yakuunaa haddii ayna ahayn rajulayni laba nin oo laba ninba ayna ahayn oo la waayo laba nin fa nin iyo wamra'ataani laba habloo laba dumara oo miman tardowna dadkaad raalli ka tihiin min ashuhadaai markhaatinimo aad raalli uga tihiin dadka ayaa markhaati kacaya waxaan doonaynaa haddaba fain lam rajulayni rajulayni waa muane waana mansuub calaamatu nasbuhuna waa ya ka labaad waa jamcu lmudakar asaalim qaala tacaala alle ayaa yidhi wallaahu ilaahay laa yuxibu ma jecla almufsidiin dadka mufsidiintaa ilaahay ma jecla ereyga almufsidiina baa la doonayaa waana jamc mudakru saalim waana mansuub calaamatu nasbuhuna waa yadaa weeyi wa ka qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi walaa ya'tiliyayna dhaaran ululfadli dadka fadliga u saaxiibka ah oo minkum idinka idinka tirsan wasacati iyo wuscigi iyo ballaadhka an yu'tuu ulilqurba inayna siinayn dadka qaraabada u saaxiibka ah walmasaakiin iyo masaakiinta walmuhaajiriin iyo muhaajiriinta fii sabiili illaah walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurba ereygaa ulii abaan doonaynaa ulii ulidaasi waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim waana mansuub oo yadaa lagu nasbinaya wallaahu laa yuxibu lmufsidiinta ka horaysa almufsidiin baa jamac mudakaru saalim ah waana mansuub oo yada ayaa lagu nasbinaya mowdicu xadfi nuun xadfi nuunka oo kii ugu dembeeyey ah booska uu degayo ayaynu arkaynaa faxadfu nuuni nuunka oo la xadfaa yakuunu calaamatan buu linasbi u ahaan fii mowdicin waaxidin meel qura wa huwa halkaasina alamhilaة اlhamsa qaala tacaala alle ayaa yidhi fain lam tafcaluu haddii aydaan samayn walan tafcaluu samaynna maayaan faataquu naara naarta ka baqa allatii naarta waquuduhaa xaabadeedu annaasu dad ay yihiin walxijaaratu iyo dhagax ucidad waana la diyaargareeyey naarta lilkaafiriin gaaladaa loo diyaargareeyey waxaa jira mas'alo la yidhaha muctasiladu waxay aaminsan yihiin jannada iyo naarta toona inuuna ilaahay hadda abuurin waxay iyagu caqli masale caqliyabay u shaqeeyeen waxay idhaahdeen haddii qasri aad u weyn la dhiso haddaad qasri aad u weyn hadda aad dhisato uguna tala gasho boqol sano kadib inaad gasho qasrigaasi adoon gelisa kaa duumi maayo ma qashinoobayo waxay idhahdeen naarta iyo jannada maadaama dadkoogii hadda aan weli la gelinin oo adduunyadii ayna dhammaanin hadduu ilaahay naarta iyo jannada sii abuuro way sii dulloobayaan bay yidhahdeen sida qasrigaas oo kale kolka ilaahay markuu ugu talagale bay yidhahdeen adduunyadani inay dhammaato ilin wixiisu waa daqiiqad way ka yar tahaye uunbaa janno iyo naarba uu ku diyaarinayaa bay yidhahdeen muctasilada agtooda waa cabaf iyo ciyaar bay yidhahdeen hadda inuu ilaahay janno iyo naar sii abuuray markaa unbaa la diyaarinaya markay tani dhamaatay loogu talagala in la gelayo unbaa la diyaarinaya way yidhaahdeen saasay muctasiladu aaminsan yihiin culimmadu muctasilada waxay ku radiyeen aayaddan qur'aanka ah rabbi wuxuu leeyahay fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataquu naara alatii waquuduha annaasu walxijaara uciddat lilkaafiriin ucidad waa ficil maadi maadiguna wuxuu sheegayaa wax tegeyba ucidad horaa loo diyaariyey naarta lilkaafiriin baana loo diyaariyey dadka gaalada ah ayaa horay loogu talagalay waxaynu doonaynaa amilatulamsuun waa kee mansuubkii walan tafcaluu tafcaluuda wey lambaa ka horaysa waa mansuub calaamatu nasbi waa xadfunuunka fain lam tafcaluuda hore waa majzuum iyadu iyo iska ilaali halkaa nasbihii koob iyo tobankiisii baa inagaga baxay bal culima u fiirsada nasbaha koob iyo tobankiisa shan calaamo ayuu nasbuhu lahaa sidaan dareemayno shanta calaamadood fadxaha ayaa ugu horreeyey haddaba fadxaha markaan number waaxid siinno lix baynu siinay waxaa inoogu soo xiga maalan fadxaha alalif babal iskaga xijisay oo hal baynu siinay waxaa inoogu soo xiga maalan alkasra bal hadda iska iskaga xijisay alkasra hal baynu siinay waxaa inoogu soo xiga maalan alyaa ya-dii inoogu soo xigtaa labaynu siinay waxaa inoogu soo xiga maalan ehm, xadfu nuun baa inoogu soo xiga xadfu nuun xadfunuun waa kan ugu dambeeyeen hadda marayna halbaynu siina intaasoo laysku geeyaa waa inuu majmuucoogu noqdo koob iyo toban waa inuu noqdo mawaadicdii koob iyo tobanka ahayd intaasoo laysku geeyey ayaa koob iyo toban noqonaysa nasbaha gebigiisaba intaynu ku marnay waa intaa haddana khafdihii baan maraynaa culima khafduhu yuu yuu gelayey ama yuu u gaar ahaa khafduhu ismiga ismiguna imisu ahaa sideed sideeddii khafdaha ayaan arkaynaa saddex calaamadoodunbu khafduhu lahaa sidaan soo sheegnay cashirkeennii hore saddex calaamadoodoo qura ayuu khafduhu lahaa saddexda calaamadood en doonaynaa waa waxa weeye alkasra khafdaha markaan ka hadlayno wuxuu isagu leeyahay alkasra iyo alyaa iyo alfatxa laakiin culima mashkeladda jirtaa waxa weeye saddexdaniba egeg waxa weeye calaamaat sidaynu dareemayna maxay wey calaamaatul khafdi wey saddexdani soo calaamaatlkhafdi ma aha isla saddexduba calaamaatu nasbiga halkanay ku jiraan calaamaatu nabigana ku jiraan calaamaatu nabi isla saddexdii halkan aad ka helaysaa oo eeg kasradu miyayna halkan ku jirin ninka saddexaad ka ahayn yadu miyayna halkan ka afraad ka ahayn fatxadu miyayna halkaa ka koobaad ka ahayn eeg kasradu saddex meelood bay degi doontaa biidn illaahi tacaala yaduna saddex meelood ayay degi doontaa biidn illaahi tacaala fatxaduna laba meelood ayay degi doontaa intaasi sideeddii ismi daahir waa inay isla noqdaan intaasi sideeddii ismi daahir waa inay isla noqdaan waxa lagu kala garanaya eg kasradu khafdahana calaamad bay u tahay nasbahana calaamad bay u tahay waa la kala garanaya haddana yadna sidoo kale fadxadana sidoo kale mawaadicda iyo caamilka hore labadaa qodob baa lagu kala garanaya mawaadic khafdi waa khafdaha meelihiisii iminka maalan haddaanan halkaa aanan ka degdegin oon halkaa hoos ku yar laabto alifku muna calaamatu rafca ahayn horta alifku afartii aynu soo dhiganay calaamatu rafca muna alif kamid ahayn rafcaha maxaa lagu garan jiray damada iyo waawga iyo alifka iyo ubutnuun alifku soo calaamatu rafca ma ahayn isla markaa muna calaamatu nasbi alifku ahayn rafciyiina wuu ku jiraa nasbiyiina wuu ku jiraa alifku maxaad ku kala garan alif markaad aragto inuu kii nasbaha yahay iyo inuu kii rafcaha yahay booska uu ku jiraa kala duwan eeg alifkani markuu rafco gelayey musanaha ayuu gelayey oo qaala rajulaani alif baad ku nasbinaysa laakiin markuu nasbo noqonayo asmaaulkhamsuu gelaya waaati dalqurba abaa abaa hurayra eeg musanaha alifka aad ku aragtaa waa rafca uun asmaaulkhamsaha alifka aad ku aragtaana waa nasba un booskiibaa kala duwan kuwana ama booskaa kala baydi ama boosku hadduu kala baydi waay mararka qaar buu booskuna isku mid noqonayayo caamilka hore ayaa marna xaraf jaar noqonaya marna nabiy noqonaya imika maala ila eg hadda mawaadic lkhafda waa sideed mawaadic lkasrati waa kasraha meelaheegii waa mufradun munsarifun kasradii mufrad munsarifa bay geli qaala tacaala ilaahay baa yidhi wain kuntum haddaad tihiin fii raybin shiki kuwa ku sugan mimaa nazalnaahu kaan ku soo dejinay calaa cabdina addoonkayagii faatuu bisuuratin suurad la yimaada min milihi isagoo kalea waa bisuuratin waa mufrad munsarifa kasratayn wadcuu u baaqa shuhadaa'akum shuhadadiinna min duuni illaahi ilaahay sokadiisa in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysiin ka labaad waa jamcu tagsiir almunsarif qaala tacaala ilaahay baa yidhi fii buyuutin guryo adin allaahu ilaahay uu ogolaaday an turfaca in kor loo qaado wayudkara lana xuso fiiha dhexdeeda ismuhu magiciisa yusabixu lahu fiiha waxaa ugu tasbiixsanaya bilquduwi gelinka hore iyo walaasal gelinka dambaba fii buyuutin mahaysa waa jamcu tagsiir waana munصarif ka saddexaad waa jamcu mu'anath asaalim qaala tacaala ina fii khalqi samaawaat samaawaadka abuurkooga waxaa ku sugan iyo walardi iyo wakhtilaafi leyli wanahaar laaayaatin aayado liuli buuna ugu sugan yahay dadka caqliga leh laaayaatin haddaba culima eeg kasradan labadaa kasre eega halkan soo jeedsada kasradaasi markay nasbaha degaysay halkeebay gelaysay jamac muanasalim nasbaha markaad waa jamac muanasalim oo waa boos qura laakiin marka ay khafdo noqonaysa waa saddex meelood saddexda meelood maxaan ku tusaalayna eegada ka koobaad waa mufrad munsarifa ma isku dhaceen mise booskaa kala duwan eeg tani waa jamac muanasalim tanina waxaa u horeeya saddexdeeda mufrad munsarifa iskuma dhicin jamcu tagsiir munsarifa waa ka labaad iskuma dhicin jamac muanasalim ka saddexaad bay isku dhaceen waayo kasradii jamc muanusaalimna calaamatu bay u noqon calaamatujarna way u noqonaysaa jamc muanusaalim waa asamaawaati haddii aad nasbinaysa waa kasro haddaad jeraysana waa kasro maxaad ku kala duwi markaa booski waa isku mide eh. caamilka hore hadduu xaraf jaar ka horeeyo ama mudaaf kasradu waa khafdo xaraf jaar iyo mudaaf labadaasi hadday ka horeeyaan labadaasi haddayna ka horreynina kasradu waa nasbo mawaadic ulyaa ya-da boosaskeegii eeg waa almusana ka koobaad almusana qaala tacaala ilaahay baa yidhi waid qaala muusa muuse markuu yidhi lifataahu inankiisii laa abruxu ka zuuli maayo xataa abluqa ilaayaan gaadho majmac albaxrayn labada badood bartay iskaga yimaadiin aw amdiya amaa aan socdo xuquuban dee wakti majmac albaxrayn waa labada badood halka iskaga tagaan macadkeennan aayaddan aynu ka qaadanay magaciisa markaan samaynaynay majmac albaxrayn dadka luqadda iminka carabiga ah isku daya inay aqoon u yeeshaan ama yaqaana majmac albaxrayn idiin garan maayaan mujamac albaxrayn bay odhanayaan masaaridaa nambar wanka ah majmac albaxrayn magaca laftigiisa way ilaaween nisyan mansiya mujamac albaxrayn bay waayey imika u akhriyayaan iyagu mujamac albaxrayn kolkaa carabtan hadda mucaasiriintiihi majmac laftiisa way ilaaween mujamac bay inta badan isticmaalaan erga mujamac bay ugu dhawaaqaan laakiin luqadda waa laba imaado oo kala duwan weeyaan majmac albaxrayn labada badood ee macadkeenna aan ugu magac darnay waa baxru luga iyo baxru shariica weeyaan ardayga waxaynu ugu talagalnay inuu marka hore luqadda barto gebagabada dambena uu shareecada uga gudbo kolkaa labada badoodba halkay ku kulmayeen inaynu ka dhigno ayaan ugu talagalnay waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluqa majmaca albaxrayn albaxraynidaasi waa mudaaf ilayhi waana muane waana majruur calaamatljarku waa ya-da markaa ah. ka labaad waa alasmaa lkhamsa qaala tacaala alle ayaa yidhi qul waxaa tidhaha low kaana macahu maciisa hadday ahaan lahayd aalihatun ilaahyo kamaa yaquuluuna siday leeyihiin idan labtaqow waxay dalbi lahaayeen ilaa dilcarshi carshiga ka u saaxiibka ah sabiilan meelay u maraan iyo wado ilaa dilcarshi ilaa dilcarshi ereygaa diihi waa asmaaulkhamsi waana majruur calaamatuljirkuna waa ya-da ka saddexaad waa jamcu lmudakar asaalim qaala tacaala alle ayaa yidhi ila aladiina kuwa taabuu towbo keenay wa aslaxuu suubiyey waictasamuu bilaah ilaahay qabsaday wa akhlasuu diinahum lilaah ilaahay diintiisa khaalis uga dhigay fa ulaa'ika kuwaasi maca almuuminiin ayay ahaanayaan muminiinta macooga almuuminiin waa majruur calaamatuljirkuna waa ya-da wasawfa yu'ti illaahu ilaahay baa siin doona almu'miniina mu'miniintana ajran cadiiman maca muminiinta horunbaa majruura yuti laahu muminiinta dambe waa mansuub mawaadic a fatxaha boosaskiisii baan halkan ku arkayna waa laba boos oo qura waa mufrad hayru munsarifa iyo jamcu tagsiir hayru munsarifa waa mufradun hayru munsarifin qaala tacaala waidaa xuyiitu marka laydin salaamo bitaxiyatin salaan faxayuu ku salaama biaxsana minha mid kasii wanaagsan biaxsana minha biaxsana minha aayaddan qur'aanka culimadu waxay ka qaateen hadduu qofku yidhaha asalaamu calaykum waraxmat ullah oo tidhaa wa calaykum asalaam dembi baad sheekh ku dhacday ma og tahay qofku hadduu ku dhaha asalaamu calaykum waraxmat ullah oo tidaa calaykum salaam waa dembi ayaa laguu qoraya qof la salaamay oo salaanta qaadi waay waajib qof ka tegey baa lagula dhaqmaya waajib qof ka tegey waayo haddii lagu salaamo rabbi wuxuu ku yidhi waidaa xuyitum bitaxiya faxayuu biaxsana minha biaxsana minha waa maxay macnaheegu hadduu qofku asalaamu calaykum ku yidhah waa inaad maxay ku tidhaahdaa wacalaykum asalaam waraxmat ullah eeg axsanku waa inaad wax la dheeraataa hadduu marka hore ku yidhaha asalaamu calaykum waraxmat ullahna maxaad odhani wacalaykum asalaam waraxmat ullah wabarakaatuh hadduu marka horeba dhammaystirta ka waran uu ku yidha assalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu hadduu ku yidhahdana eeg ow ruduuha bay soo gelaysaa markaa ow ruduuha ayay soo gelaysaa oo hadduu dhammaystirta waad dhammaystirani hadduuna dhammaystiranu assalaamu calaykum keliya ku yidhaa wa calaykum assalaam haddaad tidhaa ow ruduuha adii weeyaan hadduu asalaamu alaykum waraxmat ku yidhahdo wacalaykum asalaam waraxmat aad tidhahda ow rudduu haadii weeye intii kugu salaamay unbaad ku celisay laakiin lama ogolo intuu kugu salaamay inaad ka yarayso assalaamu calaykum waraxmat markuu ku yidhaha wacalaykum asalaam lagama ogola waayo dee axsankiina lamaadan imanin miligiina lamaadan imanin waidaa xuyiitu marka laydin salaamo biiyatin salaam marka laydinku salaamo faxayu ku salaama biaxsana minha mid ka wanaagsan ow ruduuha ama isla iyada uun celiya in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kuli shayin shay kaste xasiiban mid xisaabinaya waxaan doonaynaa haddaba biaxsanadaa wey maxalushaahidkeennu ba baa ku jirto waa majruur calaamatu jarkuna waa fadxaha ilen waa mufrad hayru munsarife wa ka qowlihi tacaala oo kale wey kii xarakadu ku qadaran tahay uma qafaynaa calaa aahaarihim raadkoogii waxaan raacinay birusulina rusushayadii wa qafaynaa waxaanu raacinay biciise bni maryama ereyga ciise baa ku jirta waana maalayansarif fadxadii baa ku qadaran jamcu tagsiir hayrulmunsarif weoyika kalena qaala tacaala alle ayaa yidhi sayaquulu lmukhalafuun kuwii la reebay waxay odhan doonaan idan dalabtu markaad tegtiin ilaa maqaanima haniimooyin lita'khuduuha si aad u soo qaadatiin daruuna nadaaya natabicikum aanu idin raacne war nadaaya aanu idin raacne bay idin odhan doonaan lita'khuduuha eeg ilaa maqaanima ereyga maqaanima waa jamcu tagsiir hayrumunsarifa fadxada ki ay ku qadaran tahay haddaan helana balan eego wa ka qowlihi tacaala oo kale weeye wayastaftuunaka fatwo ayuu ku weydiinayaa fi nisaa'i dumarka qul waxaa jira allahu yuftiikum ilaahay baa idiin fatwoon fiihinna dhexdooda wamaa yutla calaykum fi lkitaabi fi yataama nisa iyo wamaa ka yutlaa la akhriyayo calaykum dushiinna fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa fi yataama nisa dumarka haddee yataamada ah een lahayn allaati kuwaasoo laa tuutuunahunna aydaan siinaynin maa kutiba lahunna wixii loo qadaray watarhabuuna waxaana jeceshihiin an tankixuuhunna fii yataamaa waa jamcu tagsiir hayru munsarifa fadxadiina way ku qadaran tahay halkaa waxaan kaga baxnay e, sideedii mawaadicda nasbaha ah ayaan bartaa kaga baxnay halkana culima waxaynu ku arki doonaa biidn illaahi wa biiraadati lmawla eeg jasmaha iyo mawaadicdiisii waa mawaadic ljami jasmaha meelihiisi waa saddex meeloodan qura saddex calaamana uu leeyahay saddex boosna waa leeyahay waa mawaadic ljami waa mowdicu sukuun sukuunka booskiisii waa ficlun ficil mudaaricun mudaarico saxiixulaakhiri saxiixulaakhira qaala tacaala alle ayaa yidhi fain lam yakun lahu hadduuna u ahaan weladun ilmo yari wa warisahu ay dhexlayaan abawaahu labadiisii aabbo faliummihi waxaa u sugnaaday qof kaste aulu fain kaana lahu ikhwatun walaale hadduu leeyahayna faliummihi waxaa u sugnaatay asudusu min bacdi wasiyatin dardaaran kadib yuusii bihaa uu ku dardaarmayo owdaynin wa ka qowlihi tacaala oo kale weeye lam yakun iladiina kuwii ma ahaan kafaruu gaaloobay min ahli kitaab oo ahlulkitaabka iyo wlmushrikiina munfakiina ma aha kuwa ka zuulaya xataa taatiyahum albayina waxaan doonaynaa haddaba lam yakun waa ficil mudaaric oo saxiixulaakhiro xarakadii lagu qadarayo fain lam yakun ta horena waa saxiixulaakhir xarakadu ay ka muuqanayso mawdicu xadfi xarficilla xarfucillaha marka la xadfayo waa saddexdii ficil waa ficil mudaaric oo muctalulaakhira qaala tacaala ilaahay baa yidhi walam yakhsha ma baqin ila allah ilaahay mooye facasaa ulaa'ika kuwaasi waxay mudan yihiin an yakunuu min almuhtadiin walam yakhsha alif baa laga jaray wka qowlihi tacaala oo kale waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara wamanka yadcu caabuda maca allah ilaahay maciisa ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi oon xujo u haysan fainamaa xisaabuhu cinda rabbih inahu laa yuflixu lkaafiruun waman yadcu ereyga yadcu abaan doonaynaa xarfu xarfucilla wahyelwaaw baa lagu jasmiyey wa ka qowlihi tacaala oo kale weeye waman yahdi laahu ilaahay ku hanuuniyaa fahuwa lmuhtadi isagunba hanuunsan yahdi xadfu xarfucilla wahyelyaa baa lagu jasmiyey waa mowdicu xadfi nuunkan kalena walamila amsa qaala tacaala ilaahay baa yidhi walyacfu ha cafiyeen walyasfaxuu ha dhaafeen alaa tuxibuuna war miyaydaan jeclayn an yakfir allaahu lakum ilaahay inuu dembiga idinka dhaafo wallahu afuuru raxiim walyacfuu markaan idha wa afcaalukamsi xadfunuun baa lagu jamiye walyasfaxuuna waa afcaalukamsi xadfunuun baa lagu jamiye labaduba waa xadfunuun halka waxaa inoogu dhammaaday culimo icraabkeennii intani waa layli aynu ugu talagalnay ardaygu inuu ka soo shaqeeyo التdريب الأول layliska koobaad مyiز waxaad kala saartaa byn الأفعاaل المarفوuعة والmaنصوبة والmجزuمة فيma yلي qaaلa تaعaaلى وlaa تشhtaruu ha iibsanina بآيaaت الlahi ilaahay aayadihiisa ثمنا qaliiلا lacag yar وإyaaya aniga un fatquuni iga baqa وlaa تشhtaruu maxaa lagu jasmiyey markaa xadfunuun afcaasha marfuuca mansuub majzuum baa la kala saaraya waa majzuum hadda qaala tacaala atamuruuna naasa dadka ma waxaad amraysiin bilbiri oo watansawna anfusakum nafihinina waadii lowdeen wa antum tatluuna alkitaab kitaabkana waad akhriyaysiin afalaa tacaqiluun war miyaydaan caqli lahayn waa yaa su-aashani waa tacajub iyo amakaag wey afalaa tacaqiluun war miyaydaan inaba caqli lahayn ma dadkaad wanaagga u sheegaysiin naftiinina waad ilowdeen culimadu aayadda qur-aanka markay sharxayeen waxay yidhahdeen gaar ahaan ashaykh moxamed alghazali markuu aayadda sharxayay wuxuu yidhi laya waxa weeye yaabka ku jira horta qofku isagoo isagoo maxaanku idhaahdaa dadka wanaagga u sheegaya naftiisana ilaaway oo naftiisuna xuma ay ku dhex jirto okay waa sax buu leeyahay aayadda qur-aanka markuu sheegayo wuxuu leeyay waa sax laakiin la yaabkan ku jira ilaahay uu la la yaabayna leeyahay ee lala yaabaya waa arrin kale buu yidhi wuxuu ku sii macneeyey maalan qofka taarikusalaadka haddaynu qaadanno inuu muslim yahay ilan culimadu waa isku khilaafeen haddaynu qaadanno taarikusalaadku waa muslim caasiya hadduu makarofoon qaatuu yidhaha salaada tukada salaada axda salaaddii ma tukanayo maynan la yaabaynin ila naftiisiina u ilaaway dadkiina wuu amrayahay wuxuu maxamed alghazali aayaddan markuu sharxayay ku macneeyey qofku ilaahay laba arrimood buu kala xisaabtamaya inuu sidiisa salaada u tukado ilahay baa kala xisaabtamaya inuu dadka wax gaadhsiiyana ilaahay wuu kala xisaabtamaya labada qodobba ilahay wuu kala xisaabtamaya haddaba hadduu dadka gaadhsiiyo laba cadaab halkuu ka mudan lahaa hal cadaabunbuu yeelanaya cadaabkii salaad la-aanta unbuu yeelanayaa kii sukuudka xaqa uu la aamusay wuu gutay buu leeyahay kii sukuudkay xaqa uu la aamusay wuu gutay maalan wuxuu soo qaatay qoxay culimmadu masale kale isku waafaqsan yihiin baa jira qofku hadduu zinaysanayo gabadh ka zinaysanayo wejiga iga qari wuu odhan karaa waayo inuu zinaystaa waa dembi gaara inuu wejigeega sii eegaana waa dembi labaad kolkaa labadii dembi halkuu ilaahay la hortegi lahaa hadduu mid la yimaado ka kale hadduu iska ilaaliyo wuxuu ku leeyahay dee labadii dembi mid ahaan way kala fududaanayaan ka labadaba isku dara iyo kan kale xagga layaabka ayuu idhaan macneeyo layaabka eeg layaab baa ku jira soma qof naftiisi ilaawo dadkun islaaxinaya layaab baa ku jira waa run layaabka aan macneeya buuri waxaa dhacaysa haddii maalan eh, mustafo oo kale haddaa guri aad faakir u ah uu halkan ka dhisto guri layaab badan hadduu dhisto mustafe oo lacagta ku baxday lagu qiyaasayo dhowr boqol oo kun oo doolar oo gurigii anigu aan ka qaaton xoogka ka qaato oo mustafe uu u tago nin aniga iga xoog badan oo aniga guriga iga ridi kara cadnaan baa iga xoog badan oo iga qaadi karaya gurigii markaasuu mustafa yidhaha cadnaan ergaan ahay alla ma mustafa ergaa waxaago dhan waan socodsiinayaa e kaalay buu yihi alla waxaad codsata maanta waan socodsi war xaqun baan doonayaa buu yihi haye maxaad erge u tahay war niyow gurigaygiiyo beri hore uu ninkaasi iga dhacay ayaan kaga dhex tegey xabad yaroo qalinahe adoolal qalinkaa waan jeclaaye iga soo qaad waayay buu cadnaaydho qalinkii buu soo qaaday soo loola yaabi maayo mustafe qalinka muna xaq u lahayn illa waa wixiisiiye ha xaq ule laakiin la yaabku muxuu ka jiraa war wax weyn buu ka tegayoo wax yar buu ku wareegeysanaya xaggan la yaabku ka jira lakin waa xaq buu leeyahay inuu qalinkan codsada wax lala yaabo dee la yaab way tahay lakiin waa xaqiisii kolka waxa ka naftiisa ilaawe dadka tooda waaninaya la yaabku xaggu kaga jiraa waa dhinacaas oo kale weeyaan waa dhinaca way kala horeeyeen inuu dadka waxu sheegaya inuu naftiisa saxaa way kala horeeyaan horta marka hore naftaada sax kadibna dadka waani oo dadka waxu sheeg atamuruuna الnaasa dadka ma waxaad amrayseen bilbiri wanaagga watansawna anfusakum naftiinina waad ilowdeen wa antum hadda idinku tatluuna kitaaba kitaabka ayaad akhriyaysiin afalaa tacqiluun war miyaydan caqli lahayn waa ta'muruun iyo tansawn iyo tatluun iyo tacqiluun afartuba waa afcaaluhamsa waana marfuuc in sha allahu tacala culima waxaan odhan lahaa iska soo akhriya oo bal cashirkaa ardayda aynu u dayna su'aalaha inay ardaydu ka soo shaqayn karaan insha allahu tacala halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu tacala aclaa aclam